رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan dhexda kaga jirnay baabkii u horeeyey abwaabtii sutrada oo baabu sutrati lmusalli axaadiistii baa inoo socotay un baabkaas iyadoo dee abwaab kalena ay kusii xigto marka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna abubakr bn abi shaybata وزuhayr bn xarbi جamيعا can wakiicin qala زuhayr xadaثna wakiic qala xadaثna sufyaan qala xadaثna cwn bn abi juxayfata can abihi qala anahu qaal sanadka kolley waa dad aan soo wada aragnay sufyaankuna waa sufyaan thawri abu juxayfana kolley waa saxaabi shahiir ahaa wahb bn cabdillaahi suwai la yidhaho inankiisa kaba warinaya wuxuu markaa yihi abu juxayfa ataytu nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan u imi bimakata maka walxaal huwa rasuulku bilabdaxi meesha abdax la yidhaah uu joogo oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo meesha abdax la idhaaho ee maka kaba mida kuba sugan taas baan u imi buu yihi saxaabigani <clears throat> kollay alabdaxna sheekh wuxuu leeyahay almowdic lmacruufu calaa baabi maka demana waktigoodii hore baabka maka waa meel la yaqaano adu waxa weeyaan waa maka imaka dee xaafadaheeda iyo meelahaas bay kaba midtoo magacaasi haatan waa zawray albatxana waa la odhanaya labdaxna waa la odhanayo kolley waa meel biyo mareen ahayd oo ama daadkaa kusoof ama biyo mareen baabay ahayd oo dee taa albatxana waa de alxasa oo qururuxan yaryar ee meelahan dooxyada aan kuba aragniyo taas ayaa kuba badnayd oo waa masil dee meel biyo mareen oo fiihi duqaaq lxasa ama duqaaq lxasa qururuxa kiisa yaryar uu kuba sugan yahay taas bay ahayd oo xabaalaha reer maka marka dhinaca bari loo ah xabaalahan imakaba jire maka xajuun adu me waxaan leeyahay mucalla marka xagga hore loo dhaafona xagga mina laguma socdo intaas bay ahayd lakiin maanta waa suuqyo iyo dee waa dhulkaas oo wixii way suureenba kolleyna waa malaha soo dhawaatay oo culimo batham oo kale oo ninkan cumdatu axkaamka iyo sharxay iyo way soo gaadheen iyagoo badxa markaa reer maka ay meesha ku caweeyeen oo la tago wakti ayay soo gaadheen lakiin markii dambe waqtigiina waa u joogeen adigu dee meeshii dariiqii ayaa laga saariya cimaarado <clears throat> wuxuu soo naqliyaa nin adiib ahay uu magacaabay waqtigaas inuu jariidad <laughs> markaa waktigaas soo bixi jirtay adigu dee la arkayna inay sooba dhawaatay ama ay soo baxdo waktigaa ku qoray laa badxa bacd markii dhulkii dee dariiqada laga saaray badxa maanta dabadeed waa meel ay isugu tegi jireen oo lagu caweyn jiray taas bay ahayd haddaba rasuulka ilaa halkaa almadxa degan ama alabdax almuxasabna waa meeshii la odhanaye ayaan u imi buu yidhi fii qubbatin lahu isagoo kuba sugan qubad isaga u sugnaato xamraa casayd min aadamin idin ah macnaa rasuulka ilaahay waxaa meesha looga dhisay qubad baa looga dhisay qubadaasna waxay ka samaysay de waa hargahan la megdiyo saan bay hayd idin ah oo casayd oo <coughs> qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay taasoo hargelayay fakharaja waxaa soo baxay bilaalu bilaal baa soo baxay biwadu'ihi rasuulku biyihii waysadiisa ahayd buu la soo baxay alwaduna hore saan usoo ogaanay marka wowda la fadxiyo waa biyahan lagu weysaysanayo taas baa wadu la yidhaah bilaal baa la soo baxay fa min naa'irin wa fa min annaasi dadkii waxaa kamid ahaa naailun ay aakidun min dalika alwadu'i shay mid wax gaadhay asiibay ama ka qaatay waysada rasuulka ilaahay biyihii gacantiisa galay ee uu rasuulku gacanta gelgelinaya waa wixii waalkiisay kuba harhsanaaye wax bal adigu uu jidhkiisa marmariyo ka helay oo ka gaadhay wa naadixun ay wa minhum naadixun mid isagu markii uu waxba ka waayey ee dadkii intii yarayd bay dadkuna way badan yihin la kala tegeen waxa uu helay qoyaan uu bal matalan ruuxan kale gacantiisii ama kastan un gacantiisa soo mariyey ama gacantiisii isyar marmariyey way barakaysanayeen taas baa dadka kaa mid ahaa oo macnuhu waxa weeyaan un kollay weliba waxay leeyihin halkan qolooyinkii sharxay cibaarada taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugan oo fatawadaأda inoo dambaysa ayaa ka horeysa xagga macnaha famin naa'irin wa naadixin biyihii naftoodii oon weli rasuulka ilaahay ku weysaysan dadku may ahayn rasuulka ilaahay baa biyihii gacanta geliyey dee sidaynu horeba usoo marayna weel marka lagu keeno gacantuu dardarsan jiray marka gacantiisii shariifada ahayd baa biyahani gaadheen oo uu kolba gelinayay intii haddaba ka hadhay biyahaas dee wixii inay jirkiisa maray dhulkay kuba daateen oo inamay ururin jirin markaase wixii biyaha ka hadhay gacantiisa asiibay oo bilaal la soo baxay ayaa dadkii iyagoo deestay rasuulka ilaahay aataartiisaba ay u barakaysanayeen dharkiisa ha noqoto cuntadii uu cunayba halkii uu faraageliye haba noqoto intaba way noogu sugantao rasuulka ilaahay dadka kale lamu mid ahayn ee ay iyagoo barakaysanaya bal candhuufta uu tufaa dadku gacantooda hadday kuba dhacdo sida xadiidkii dheeraaye xudaybiya oo jirkooda marmarinayeen haddaba waa barakaysi ay taa barakaysanayaan bay biyihii bay adugu wixii gaadhay ee wuxuun ka gaadhay waa biyo yaroo kooban ah ayaa kii wax ka qaatayna waa ka qaato jirkiisuu marmariyey kii kalena ruuxan kale qoyaankii gacantiisa kuba hadhay iyo ayuu isagoo intaa deele weli barakadii rasuulkii ilaahay waa meeshii jirta ayuu taasu ismarmariyey oo naadi iyo naadixun taasay tahay bal xadiidku waa inoo soo socdaa haddii a la yidhaha duruqdiisa inoo soo socota waxaana inoo iman doonta faman asaaba minhu shayئa tamasaxa bih waa halka naa lagaba cabiray ruuxii biyaha wax ka helay intii uu helay buu ismarmariyey waman lam yusib minhu akhada min balali yadi saaxiibi laftiga inoogu dambaysaa riwaayada dambe ruuxii aan wax ka helina ruuxan kale qoyaankii gacantiisa ayuu wax ka barsaday oo ama kaba qaatay marka baa ah macnuu naa waa aakidun min dalika shay-anna naadixna inay madxi rushaynta iyo dawladaha kaas baa la yidhaha qoyaankio macnuhu waxa weeyaan waa min naadixin mutanasixin bibaladihi wey qoyaankaa mid ismarmariyey oo iskuba masaxa iyo mid biyihi wax kaba helay ayay dadkii ay noqdeen bal waa dee intii waliba gaadhay cibaaradan leeya taqdiim iyo taakhiir baa ku sugan macnuhu fatawada'a fa min naa'irin wanaadixi weye rasuulka ila ku weysaysto markaa wixii kaba hadhay ayay tani arrintani tahay riwaayaadka dambe ana inoo sii caddayn doonaan فkرaجa بilaal بوضuءi famin naaئl وnaadixin qaala wuxuu yihi abu juxayfa fakaraجa النabiyu slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa soo baxay calayhi korkiisa xaal ay ku sugan tahay xulat xulo ama bedlad xamraa cas waa xullo waa laba mare ayuu rasuulka ilaahay mid uu guntanaye mid uu huwanaa xulladana markay maro keliya tahay xullo kaba cabiraane waa laba maro ayay xullo oo dee wax isku adigu marka aan shiqi keliya oo isku yaallo ahayn ayay kaba cabiraan haddaba rasuulkii ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan uu huwanaayo wixii uu guntanaaba isku mid bay ahaayeen oo isku mida bay ahaayeen oo taas buu la soo baxay rasuulkii ilaahay kaani saxaabigii baa le waaba anigoo anburwa si u xusuusan yahay suuradii ay imika u hor joogto oo kale u dee dihnigiisa usoo xaadirsanayo kaani waaba anigoo anduru eegaya oo imika arkaya ilaa bayaadi saaqayhi rasuulkii ilaahay oo dee guntiga uu ma marada gaabsaday oo dee waaba had iyo goor sidan shamaailkii kusoo marayba thawbkiisa ilaa ansaafi saaqayhi bay ahayd waa kor yeelay laftina waa inoo dambeeya mushamiran inuu guntigiisa kor yeelay oo aanu dee kuraamihii ka sarraysiiyey ayaa wuxuu leeyahy waxaabad moodaa imika inaan arkayo rasuulkii ilaahay labadiisii kob caddaankoodii oo caddaankoodiiba ii muuqdo dee saaquna cawro maaha bal waxa weeyaan balna dee walow ay banaan tahay maa bayn waxa weeye ilى اkacbayn in la gaadhsiiya dee wixii ka sareeyaana waa si rasuulka ilaahi yeeli jirayba salawaat wasalaamu عaleyh in lagaba hooseysiye kuraamaana waaba dee waciid baaba kuba yimi haddaba kaanii anduru ilى bayaadi saaqayn qaala wuxuu yihi juxayfa fatawada waa weysaysta waa cibaaradan aan lahayn meesheedu waa horeysaa fakharaja bilaalu biwadu'ihi fatawada'a famin naa'ilin wanaadixin saasaa markaa macnuu noqonaya oo waxa weeyaan waa weysaystay oo markaasaa in waxa weeye ay dadkii famin naa'ilin bacda dalika wanaadixin tabarukan biataarihi salى الlahu عalayه wasalam waadana bilaalu bilaal baa aadaanay safar baa lagu jiraaye laakiin safarkana dee waa loo aadaamayaa salaadii sad marka la negi yahay baa loogu aadaamayo qaala wuxuu ihi fajacaltu waxaan gudagalay waxale abu juxayfa atatabacu inaan raacraacayo oo waa ishuu la raacaya faahu afkiisa waa faaha bilaalin weeye bilaal afkiisii haahunaa wahaahunaa xaggan iyo xaggan macnaa haahunaa wahaahunaana ay yamiinan marka uu leeyahy fii qowlihi xaya calى الصalaaة wa shimaala fii qowlihi xaya calى اlfalax waan raacraacayo kaayaan dee ishaan lasii raacayo weeye oo macnaha waxa weeye markii bilaal adimayey markuu lahaa xaya calى الصalaata wuxuu u jeestay xagga midigtiisa qibl laabtiisii qiblada kama duwin lugihiis ay u taagnaayeen bay u taagnaa <coughs> lakiin iltifaatku waxa weeye waa madaxa iyo luqunta un de intaasuu deeyey oo xaggan buu u dayey haddana markuu xayi cala alfalaax soo gaadhay xagga bidix buu u jeestay waana dee shay sunno oo sunanta aadaanka kaba mid ah saxaabigana wuxuu leeyahy marka uu xaggaa sii eegaya isagoo dhawaaqayana waan sii eegayey markuu haddana xaggan kale u jeestuu dhawaaqayana waan isha lasii raacayay taas baa macnuu yahay oo fajacaltu atatabacu waan raacraacayay faahu afkiisa waa kolba xaggan uu duwayo waa eegiduu ku raacraacayaye isagoo dayaya xaggii haahunaa waa yamiinan oo markaa cinda qowlihi xaya calى الصalaaة wahaahunaa xaggan oo shimaalan ah cinda qowlihi xaya calى اlfalaax taasba wey uu odhanayo waana sunihii aadaanka taasi altifaat fi fi lcaylcalatayn waana xaycalataynkan iyadoon dee madaxii iyo luqunta un ay tahe aan laakiin laabta iyo dee wareeg la wareegayo waxaasi aanay kuba sugnayn ba yaqulu xaya calى الصalaati xaya calى اlfalaax marka yaqulu yamiina washimaala tani waxay tafsiir usii tahay haahunaa wahaahunaadan oo yaqulu wuxuu ujeedaa haahunaa wahaahunaadan ula jeedaa markan uu leeyay atatabacu fahu haahunaa yamiina washimaala yaqulu xaaluu ku qowlaya markaa bilaal xaya calى الصalaati xaya calى اlfalaaxi oo markaa maxaan leedahay yaqulu bmacnaa yuriidu wayacni wey wuxuu ula jeedaa haahunaa wahaahunaadan yamiina washimaala xaala kowni bilaali yaqulu uu ku qowlayay xaya calى الصalaati xaya calى اlfalaax qaala wuxuu uhi abu juxayfa uma rukisat waxaa loo taagay lahu rasuulka ilaahi canazatun waa halkan maxalu shaahidkii iyo inta ka dambaysa canazo canasada waa taan soo maro de waaba ushaas ama dee samaydaa kollay birtu ay kuba sugan tahay xarbadii aynu soo maray eebadi oo kale barhkood ay kuba fasireen kuwana ay ahan waaba de adigu waranka un bay ka yar kooban tahay kollay waana layday juufe iyo de ma dee waa sad murjinka oo kaleba ay shabaahayso say dee ku suureeyaan walow barhkood ay leeyihiin sinaanta ama birtan ay uleeya waranka oo kaleba ay leedahay lakin way ka gaaban tahay <clears throat> uma trukisad lahu canazat fataqadama rasuulka ilaahay baa hore u joogsaday fasallaa aلظuhra ragcatayni fasala duhra ragcatayni duhurkii buu tukaday laba ragcadood waayo waa safar waa salaadii uu gaabinayay yamuru xaal uu marayo bayna yadayhi isaga hortiisa alximaaru wاlkalbu bayna yadayhdu waa maxay waa bayna alcanazati wاlqibla waxa weeyaan laa baynahu wa bayna alcanaza maha isaga iyo canazada dhexdooda ayay marayso waayo waswada wuxuu samaysabay inaan isagiyo suturadiisa cid u dhaxayn weeye ama aan la kala dhex marin ee waa marka leega canazadan loo joojiyey iyo xagga qiblada jihadii qiblada dee waa canasada gadaasheedu oo iyada min waraa'i lcanaza weeye waana alfaada inoo dambaysa waxaa marayay dameerka iyo ayga iyo oo laa yumnacu ay laa yumnacu looma diidahayn waa kulun min hade ma madkuurkaasoo ayga iyo dameerka hadduu min waraa'i lcanaza maro kol haddii dee sudro uu rasuulka ilaahay samaystay sudradiisiina aan iyo isagana aanay kala dhex marahayn sutradii wixii ka dambeeyey dee waa tan oo waa la mari karaa weye kol hadduu ruuxu sutro leeyahay waana umuuraha inoo socdayba marka looma diidahayn wey <clears throat> uma bacdigeedna sala waa tukaday alcasra salaadii casr ragcatayni laba ragcadood ayuu tukado iyadana waa gaabinayo de waa salaad rubaaciye ah uma lam yazal kama suulin rasuulka ilaahay yusali inuu tukanayo ragcatayni laba ragcadood waa salaada afartaa weeye xataa rajaca ila madinati ilaa uu madiine kusoo laabmay oo dee waa safar buu ahaa intii uu safarka ahaa rasuulka ilaahi waa gaabinayey waktiyada uu maka joogayna dee waa kan gaabiyeyba dee safarun baabu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meeshan darafta maka xataa dhiskooda haddaan u gaadhsiisnayn waktigaas meel ku dhow un bay maka kuba dhow un bay meeshan oo halkaa rasuulka ilaahi uu kuba tukanayay salaadaa inoo sheegaan <coughs> bal xadiidka horta dee kolley umuura waa inoogu sugan yihiin waana waxay noo socon doonee tan iyada way soo noqnoqotaayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aahaartiisii hadday tahay biyaha jirkiisa gaadhay hadday tahay bal waxa weeyaan cuntadii halkii uu farihiisa gaadhsiiyey bal hadday tahay malaabisiisiiyo wixii way barakeysanayaan saxaabadii oo dee waana bal waxaa dee kitaabkan kuba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inay u keeni jireen babiyo gacanta uba geliyo taasba oo dee rasuulka ilaahayna dadka kale lamid ma aha lamid maaho ahaartiisa isaga waa ka dunaayo marka waxa weya barakeysigaas taasi waa wax kitaabka way nagu soo noqnoqdo waxna aan kaba soo aragnay xagga maradan uu xidhnaana kolle yar casaankan ibnuqayim oo kaliya wuxuu sheegtaa inaanay casaan saafiya ahayne manaa khuduud iyo ay ahayd ba lakiin bal taasi waayo bal waxyaalaha jira janibkaasin uu isagu sheegtay iyo wixii kale ku tacaluqsan iyadna kitaab libaas baa dee kitaabka kamida ama ah, libaaso waa inoo dambeeyayo bal wixii kale bal haddii nahyi jiro oo kale sida dee wax gaara mucasfarka oo kale iyo waxyaalo oo iyaguna casaan kan ah bal taasna waa shay inoo dambeeya arrinta kale xagga aadaanka iyo safarkana waa ta aan sheegnay iyo jeedjeedsigaas sutradiina waaba iyadana dee waata baabkuba maxalu shaahidkiiba weeye waana waxay noo socdo taasi xalayna casharkii kan ka horreeyay inaan kuba soo aragnay arrinka kale iyada halkan jiraana daahirku waxa weeye imaka fasalla duhra ragcatayn uma sala alcasra walow sumadii ay taraakhi faa'iideyneyso waana san halkan imaka awya ay kuba sharxanayaane waa labadii salaadood ha gaabiye si wuxuu jamciyeyna oo weliba waktigii hore duhurka uu jamciyey taas baaba adigu waa yar cibaaradu sariix ma aha oo waxa weeyaan cibaaradii laakiin dee kolley sumada waa la odhan karaa waktigiisii markuu soo gaadhay ee waktigii casar galay ayuu casarkiina laba ragcadood tukaday meeshiina waa joogay ee w ha gaabiye muu jamcin iyadna waa ixtimaal la odhan karo oo meesha midna sariix kuma aha Eh, lakiin halkan dee sharaxda qaarkood oo dee sharaxan ayaa kaba mid yahay ayaa waxay daliil kaba dhigeen bal qasrigii daliil bay u tahaye aljamcu fi safar fi xaali eh, fi xaali kowni shaksi naazilan wey ruuxii aan socod markaa ku jirin socod ku jirin laakiin iska fadhiya oo labadii waqtiba maalan marka la eego labadii salaadoodba waqtiyadoodii waqtigaa degan safar sidiisaba ha u ahaadee inuu de aanu safarku jamcigu ku koobnay inuu markaas soco degdega laguma jiro si axaadiis nooguma dambaysa rasuulka ilahi inuu jamcin jiray idaa jada bihi sayr iyo idaa cajila bihi sayr iyo kuwaas inaanay waxba shardi u ahayn jamcinte iyadoo lanagi yahayna layskaba jamcin karo isagoon maalintaas socod kuma jirin oo salaadii israacin karo sida de hadday isaga waa rukso haddii de markaa taas waxa weeye bal marka lakin waxaan leenahay xataa taas haddii de na cibaaradan kale uma salla waana jiraan bacda shuraax le waktigeedii buu tukaday oo laftiga sumadu iyadna taraakhi oo waktigeedii buu tukaday waxaan leeyahay anigu labada midna horta caddayn iyo tasriix uguma sugne lakiin wuxuu maan leenahay rasuulka ilaahay xaaladiisa ta waxay ahayd marka uu safar yahay horta iyada lama arag isagoo taam yeelay rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh isagoo taam yeelay waana sunne marka la eego in la gaabiyaa salaadii bal way jirisan tahay culimada qaar waajib kaba dhigaano waaba jira haddii safarku laakiin masaafo ay xadidaan gaadho laakiin jamcintu kolley waa iyadu wax xaaja ay keento iyo baahi keento rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ta badnaydna markaa socod ama labada waqti mid ahaan soconayo ayaa inta badan jamcigiisu ahaanayay oo habeenkii musdelifana waa jamciyo socod buu mid kuba jiray iyada carafana waa jamciyo dee kolley wuquufkiibaa u bilaabmayo ducada si uu afaarad noqdo laakiin ayaamihii mine uu joogay muu jamcin rasuulka ilaahay walow salaadaha uu gaagaabinayay oo kale bal waxa weeye axaadiistaasna waa inoo dambaysaayo kolley waxaan leenahay sida mudan fadliga badani haddii ruuxu iska magaaladan uu soo galayba hadduu jamaacadkii ku tukanaya sax salaadihii dadkii ula tukanaya waa taam yeelaya Eh, lakiin safarkiisi magu-ino de waaba safarkaa haddana waaba ka baxaya magaaladii waa ruux musaafira salaadii ha gaagaabiye lakiin jamcintii waa laga mudan yahay jamcintii kol hadduu iska fadhiyo salaad kastaba waktigeedii inuu ilaaliya waa shay mudan weeye waayo dee waa umuuraha axaadiida kale iyo rasuulka ilaahay maxaa u badnaa ayna tusayso walow halkan cibaaradu kolley iyo xadiid isaguna kolley yaano tabuk markii uu joogay ah oo isna daahirkiisu iyo rasuulka ilaahay markaa inaanu socon isagoo naazilah inuu salaada jamciye bal kaasna waa jiraaye tani haba jirto kani lakin waxaan leenahay iyada kaas waad kaga bal matalan isaga naftiisu kaasi ma kaga cadiyay kan oo kan labadii xaalo waa lagu fasiri karaa bal waxaan leenahay ruuxu markaa uu iska negiy iska fadhiyo ee labadii salaadood midna socod ku jiraa jirin waxa ron inuu mid kastaba salaada waqtigeedii tukado kolley waxa intay ku kala duwan yihiina jamacu xataa kolqol iyadoo la negiyu banaanaada sababto xaaja ay waa rukso hadday xaaja timaado waa kan roob markaa kale culimada qaar yidhaahaan marad bay barhkood yidhaahaan waxyaalo iyadoo u ruuxu aan u safar ahayn baaba jamcigu u banaanaadaa hadday xaajadii iyo baahidii timaado waa rukso laakiin kan kale dee safar ayuu kaba mid yahay rukhasiisii waana shay rasuulka ilaahay aan wax kale laba iman inuu salaadtaan yeelo un mooye ama iyada sutrada iyo waxyaalahaasi way noo socon waa axaadiis socota xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna بهز qال xdثna cمر بن أbي زاaئدة qال xdثna cwn بن أbي جuحayفة أن أbاه rأى wuxuu arkay waa xadيiثkii un duruqdiisii mid kaba mid ah rأى رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay buu arko في qبة xمراء min أdم وaرأytu waxaanu yihi waxaan arkay أbو جuحayفة hadlaya ho laftigii hore se de caw baa lahaa aabbahay aabihii buu sheegayay inuu arkay imanka kan kalaamkiisa isagu kama warinaya maaha inuu waaqacda u jooge wa ra-aytu waxaan arkay bilaalan bilaal oo akhraja soo saaray waduu'an biyaha lagu weysaysto waana rasuulka ilaahay biyihii kuba dee adigu wixii ka hadhayn weeye weysadiisii fara-aytu waxaan arkay annaasa dadkii oo yabtadiruuna dalika alwadu waysadaa ukala dheeraynaya waabay u tartamayeen waa loo kala dheeraynaya de wuxuuba waa biyahan hadhay waa baqaaya waduءi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo waana biyihii u gacantiisa geliyey iyo rasuulka ilahi uu ka dardarsanayey haddaba waxaasine ma badne dadkuna waa badan yihiinba iyagoo markaa ukala dheeraynayaba si dee ay wax uga helaan faman asaaba ruuxa asiiba minhu min hada lmaai shay-an wax tamasaxa bihi jirhkiisu marmarinayay waman lam yusib minu markii dee laba dhameeyey o wii wii kii aan waxba ka asiibina akada waa qaadanayay min balali yadi saaxibi ninka kale saaxibkiisa wax ka helay markii hore ama qoyaan gaadhay ayuu qoyaanka gacantiisao taasuu ismarmarinaya waa iyagoo barakaysanaya taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh marka xaweyan aathaartiisan uma ra waxaan arkay bilaalan bilaal baan arko akraja soo saaray canazatan farakasa laftigii hore uma rukisat lahu canazatun imaka ciddii ushan ama murshinkan taagtay bilaal buu ahaaye bilaal baana soo saaray rasuulka ilaahay muadinkiisi iyo khaadimkiisiiba farakasaha wakharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahayna wuu soo baxay fii xullatin xamraa xaal uu beded cas uu kuba sugan yuu xidhan yahay mushamiyay guntigiisa mid urursaday waa taa aynu laftigii hore kusoo maray insaaqisa cadaankiisii uu arkayayba uu arkay ee waktigan dambena uu aada uxusuusnaa oo si wuxuu markaa waktigaa arkayaba oo ay u muuqataba uu ahaa waktigan dambe xadiidka isaga lagama warinayo tashmiirkuna waa kaa waa koryaalkii uu maradiisii saro qaaday ilaa kubkiisii kaba muuqday fasalaa ilى اcanazati canazada xaggeedii buu u tukado de qibladii buu u utukanayey canazadu isagiiyo qibladay udhexaysay sutrona way u ahayd binaasi dadkii buu tukiyey ragcatayni laba ragcadood wara-aytu waxaan arkay annaasa dadkii iyo dawaabba ay kaba mid ahayd alximaaru walkalbudi riwaayada hore inooguba magacowna yamuruuna iyagoo maraya bayna yaday canazati canazada horteeda oo waa wixii canazada ka horeeya xagga qiblada kaga weeye waa iyada gadaasheed marka la eego rasuulka ilaahay dee canildo ma mawara ahaa wey haddaba iyagoo dadka iyo dawaabta ay marayaan oo cid u diideysa aanay jirin rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu alay dee waa kaaba iskaba tukanayo umci ahayn oo umuu diidahayn taas baan arkay buu yihi bal dariiq kale iyo dariiq labaadna xadiisku waa yeelanaya waana kuwan xadaثanii isxaaq ibnu mansuuri wacabd bnu xumaydin qaala akbarana jacfar bnu cawni qaala akbarana abu cumaysin xa qala وxadaثanii اlqasim bnu zakariya qaala xadaثana xuseyn bnu عaliyi can zaa'data qaala xadaثana malik bnu miqwalin kilaahuma can cawn bn abi juxayfata ana waa laba sanad buu sheeka ama muslim halkan soo arooriyey mid waxa uu ka bilaabmayay isxaaq ibnu mansuur iyo cabdi ibnu xumayd oo raggaa inagu badan ee kitaabka kusoo noqnoqdee sheekyada muslim ah midna qasim bnu zakariya nin la yidhaaho isna sheekhadiisii kamida ayuu kaba wariyey haddaba labadaa hore jacfar ibnu cawn ibnu jacfar nin la yidhaaho oo atbaacu taabiciintii ay xadiidka kaba warinayeen kaas baa nin abu cumays la yidhaaha isaguna atbaacu taabiciintii way kala wenyiin midna atbaacu taabiciintii dadkii ugu dambeeye weeye midna atbaacu taabiciintii dadkii ugu waaweynaa weeyaan marka abu cumaysna waa kunyadiisii cabdالlahi بn cutbata ibn cabdالlahi ibn cutbata ibn mascuud baa la yidhaahaa me waa cutbat ibn cabdالlahi ibn cutbat ibn abd ibn mascuud oo ninkan abu cumays waa nin adigu cabdالlahi ibn mascuud ba dee qaraabadiisa uu yahay oo walaalkii cutbat ibn mascuud buu abtirsiinta kuba gelayaa kunyadiisana aad baa looguba yaqaanaa waana nin siqo atbaacu taabiciintii kamida bal kaas ayaa ninka saddexaad ee sanadkaa halkaas baanu muslim laba yimi macnaa sanadkii kaleu dib ugu laabmay ama sanadka kale isaguna way siman ah, waa qasim ibnu zakariya xusein ibnu caliya can zaa'ida marka zaa'idahan baa ka warinaya malik ibnu muqbil oo labadooda sanad waanay kala caalisan yihiin kilaahumaadu waa abu cumays iyo malik ibnu muqbilo isku dabaqo yihiin baa labadooduba cawn ibn abi juxayfe ka warinaya marka labada sanad midna lix buu sanadku noqonayaa midna shan buu noqonaya marka rasuulka ilaahay oo aan isu eegno muslim oo sanadka hore ka caalisan kan dambe kan dambe aani ruux buu dheeriyo waa naazil marka malik ibnu muqyal iyo abu cumays baa siman labadoodaas baa xadiidka cawn ibn abi juxayfo markii horeba sanadka inoogu sugnaa laakiin markii hore cumar ibn abi zaaida ayaa ka wariyey sanadkii inoo dambeeyey sanad ka horeeyena sufyaan thawri baa kaba warinaya marka afartan dariiqeen hayno cawn ibn abi juxayfa aabihii kaba warinaya waa intaa wey waana halkay kuba kulmayaan binaxwi xadiidi sufyaana haddaba marka can cawn ibn abi juxayfata can abihi can nabiyi salى الlahu عalيه waslm binaxwi xadiidi sufyaana wa cumar ibn abi zaydata labadii dariiqee hore ee midna cumar ibn abi zayda inoogu sugnaa midna sufyaan thawri inoogu sugnaa xadiidkoodii ay cawn kaba wariyeen buu kana xagga macnaa kala mid yahay weeyaanoo waa kii oo kale waxbaanay isyar dhaadheeraayeenoo intii in uun buu ziyaadadiisa inoo sheegayaa muslim waaba kan yidhi yaziidu xaal uu la dheeraanayo oo bacduhum barhkood calaa bacdi marka kaleo marka la eego labadan dambe iyo labadii hore cawn ibnu abi juxayfa kaba warinayay xadiiskooda xagga macnaha waa iskaga mid macnihii iyo dena waa kaa aan ogaanay oo wax macnoo inaga maqani ma jirto laakiin xagga alfaadaha ayay wax isla dheeraayeen oo barhkood barhka kale ay la dheeraayeen marka malik ibnu maqwal unbuu inoo sheegayaa isagu ziyaado uu lahaayo wuxuu yihi wa fii xadiiثi malik ibni maqwalin malik ibni maqwal xadiidkiisa waxaa ku sugnaa falama kana bilhaajirati macnaa waktiga dee niصfa nahaar weeye cadceedu ay duhrku waa wakti salaad duhr buu tukan doonaa haajirana waxaa la yidhaahaa de waa waktigan cadceedu aad u kullaatee maalinta bartankeeda markuu waktigaa la joogo ee waktigaasi galay ayuu kharaja bilaalu bilaal soo baxay oo waktigii duhur baa gaadhay un fanaadaa bisalaati waa uu aadaamay weeye addimitaankiibuu u dhawaaqay salaadii buu u dhawaaqo aadaankii ayuu laba yimi waana waktigii duhurka ee dee rasuulka ilaahay dabadi waa kan soo baxay markuu aadaamay dabadeeda salaadii dadka tukiyey xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جعفr عن شعب قال xadaثna شhuعبة عن الحكم qال سمعت abا جحayفةa qاaل bal waa xadiidkii hore un lakiin maanta meeshii waxaa ka baxay walow sheekyo kaloo inoo soo kordhay ay jiraan cawn iبn abi juحayfa abu juxayfe inankiisii afartaa dariiqii horeba inoogu sugnaaye ay raggaa hore ka wada wariyeen ee aabihii kaba warinayay maanta nin baa halkan soo galay bedelkiisa taabiciya isaguna oo caalim ahaayaynu marar soo aragnay ama in badan bay nagu soo noqnoqda waa xakam ibnu cutayba ninkaasaa imaka xadiidkii cawn ibni abi juxayfa la wadaagsanaya oo aabihii kala warinaya oo maanta kuwaa hore ee iyagoo cawn bay ku wada kulmayeen oo mid kastaaba ka kale ayuu mutaabic u ah xadiidka xagga riwaayada cawn kuba raacay maanta cawn baa lagu raacayaa oo ninkani cawn buu xadiidkii la wadaagsaday ku raacay aabihii riwaayada uu kaba warinayo xakan baa muxuu yihi samictu abaa juxayfata qaala laftigiisna waa kan abaa juxayfaan maqlay isagoo yihi kharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bilhaajirati waktigaa cadceedu ay aada u kullayd ee duhurkiiba ayuu soo baxay u baxay ila lbadxaay meesha iyadu burciidaba lahaydee dee masiirkaa biyo mareenka fatawada u weysaystay fasala الظhra ragcatayni wاlcasr ragcatayn cibaaradan sumadii kuma sugna ixtimaalkii aynu mar wada tukaday ayaaba kan dhowayo kii kale kaba dhow duhurkii buu tukaday laba ragcadood casarkiina waa tukaday laba ragcadood wa bayna yadayhi rasuulka ilaahay hortiisana waxaa kuba sugnayd canazatun canazadaa loo taagay ee sutrada u ahayd maxalu shaahidkuna inahan weeye xagga canazada sutrade qaala shucbatu shucba wuxuu yihi wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey cawn cawn can abihi abi juxayfata wa kaana yamuru min waraa'iha almarأaةu wاlximaaru bal xadiiska macnihiisi waxay la tahay inaan wax labsiyo inoogu sugani jirin bal alfaadahan sanadka iyo umuurahan ubaa aynan yar an kala saarno aan ogaanana kelimaadkan kolkol baa dee zaada fulan oo dee faacilkiya ah iyo maxuu ziyaadiya waxyaalahaasa kolkol ruuxa ku joogsan karta shucba bal aan eegna xadiidkiisa isagu xakam ibnu cutaybuu kaba wariyey xakam ibnu cutaybana abu juxayfuu kaba warinayay cawn ibn abi marka abi juxayfana waa taa qolooyinkii hore ka wariyey ba aynu soo aragnay laakiin arrinta jirta waxa weeyaan shucba siduu xadiidka xakam ugaba wariyey ayaa uu uga wariyey cawn ibn abi juxayfana waa ugaba wariyey isagu riwaayadaasna waa leeyo waaba ana waa ku inoogu tilmaamayo markuu labadiisan sheekee xakam iyo cawn uu labadaba ka wariyey uu riwaayadoodii isu eegay ayuu inoo sheegayaa xakam riwaayadiisi waa tan aan aragnay oo kharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm bilhaajirati ilى fatwadaأ fasala duhra ragcatayn walcasr ragcatayn wa bayna yadayhi canaza intaasay ahayd wa bayna yadayhi canazaanay ku joogsatee cawn riwaayada uu isaguna de waadna taa aynu soo aragnay rag hore oo afar oo kaba wariyo cawn shucbana raggiibuu kusoo biirayaa laakiin sanad labaad buu isagu leeyahy oo aan cawn marahayn buu leeyahay cawn baa wuxuu ziyaadiyey wazaada fiihi oo ula dheer yahay weeyaan riwaayadan xakam oo uu kala ziyaadsan yahay xakam cawnan can abihi abi juxayfa wakaana yamuru waxaa marayay min waraa'iha canazadaa gadaasheeda waa saa dee in yamuru bayna yaday ximaaru alkalbu laa yumnac waa tii riwaayadii sore aan kusoo aragnay wakaana yamuru min waraa'iha waa halkii bayna yaday lcanazati aynu soo aragnay ayaa waa lafdigan kolley alwarana luqada carabeed ba de waay waa waxyaalaha isuba yimaado laba macno isku bid-an alwara bmanaa khalfa way timaada alwara bmanaa amaamna oo kaana waraahum meliku yakudu kula safinati gasba taa nafteeda amaamahum baa lagu fasiray waraahum taasi inay macnaheedu yahay uu ka horeeyo maha mid ay kaba yimaadeen waa ka meeshay kusii socdeen ay usii safarka ahaayeen ayaa boqorkani ku sugnaa dee safiinadu isaarka waa lag dee way saalixa dee inay ayay u tahay ba libxaarba iska qaadanaya dadka ka dhacayeen haddaba min haddaan markii hore beynayade soo maray tanaba macnahaas waa iyada marka la eego rasuulka ilaahay haddaan eegno xaggeeda dambey noqonaysaa dee waa xagga misaga soo xigtay maayo xaggii kaba dambeey laakiin iyada marka la eego xaggii qibladii waa iyada marka horteedii waa wixii kasii horeeye xagga qiblada kaba xige wakana yamuru min waraa'iha almar'atu walximaaru laftiga mara ee naas tii horena way inooguma jirtay haweeneedii iyo dameerkii iyo waxba waxyaalahan dee inoo dambeeye axaadiis kuma iman doona salaada inay goynayaan kol hadday sidradii ka dambeeyaan waxba ma yeelayaan oo ruuxa salaadiisiina waxba kama nuqsaaminayaan kamana goynayaane way marayeen oo looma diidahayn sababto sidradii ma dhex marayaan iyo ruuxii musalliga ayo ah, dee waa sitrada gadaasheedii bay marayaan intaas baa isaga cawn uu la dheeraa xakam marka la eego riwaayada shucba xadiidka dariiqi ugu dambeeyey bal markaa duruqda xadiidkan وxadثnي زهayر بن حرب ومحمد بن xاtم qال xadثna بن مهدي waa imaمkii شhahيرka عبدالرحمن qال xadثna شhuعبة شhuعبة noo waramay bاsناaدyn جaميعا labadii isناadba labada isناad waa maxay شhuعبة عن الحكم عن أbي جuحayفة iyo shucba can cawn can abihi labada isnaad waa kuwa labadii isnaade imakaba aad midna aynu sooba aragnay isagoo dhan midna cibaaradan wazaada fiiha cawnun ay nooguma sugnayd ayuu labadaba milow waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay mid laba mid ah wazaada fi xadiid alxakami laakiin eeg haddii cawn xadiidkiisu wax la dheeraa marka la eego xakam xakamna waxbuu la dheeraa marka la eego riwaayadan shucbe cabdiraxmaan ibnu hadi kaba maqlay wuxuu la dheeraana waa kan oo wazaada fii xadiid alxakami fajacala annaasu dadkiibaa waxay gudageleen yaakuduuna inay qaadanayaan min fadli wadu'i markaa riwaayada aan shucbo ahayne raggii hore ay wariyeenba taas xadiidka cawnka way inooguba sugnayd bal iyadoo ka taabsan bay inooguba sugnayde waysadii rasuulka wixii ka hadhay eeg waa wixii ka hadhay waa sad markii horeba usoo fasirinay fadligu waa baqaayihii iyo wixii kaba hadhay rasuulka ilaahay biyihii uu ku weysaystay macnuuna maaha biyihii xubnihiisa marmaree waa biyihii uu gacanta gelinaya ku weysaysanayay intii weelkii kaga hadhay ayay dadka waxay bilaabeen ee wixii ay ka asiibaanba inay dee adugu ninkii wax ka gaadha uu wax ka qaato si uu jirhkiisa ugu masaxo ama u marmariyo bal markaa maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markuu meel banaan joogo ee uu safar yahay ama aanu ahaynba ee sutra ayuu samaysan jiro sutrooyinkii maxaa kaba mid ah ama waran ama murjin ama wax saasa eeba loo taago taas baa sutro u noqonayso san xalayba aan ah, cashirkii kan ka horreeye ku sheegnay sutrada shardigeedu bal horta dee inay murtafic ahaato inta irtifaaceeduna xadiidkii horeyna ama casharkii hore aan kusoo marray kana bal haddaan gaari karna waxba inooguma sugan laakiin shardi maaha inay khaliid iyo wax ballaadhan noqoto ee wax dhowbaba hadday tahay ruux hortiisa taagto sutrana dee uuna dhowaado sida inoo dambaysa sutray u noqonaysaa waayo ee waran ama ha la yidhaaho ama murshid haba noqoto ma taase kollay samaydan iyo markaa ushiisani oo wax dhubado dalad weyn ma laha dheer unbay yeelanaysaa ballaadh ma laha bal markaa taasna dee waxa weeyaan iyada waa tan axaadiisan inoogu soo noqnoqoto inoogu sugan xadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن بن شهاaب عن عubayd اللhi بن عبد اللhi عن بن عabاsi qاala wuxuu yihi iبن cabاs أنه qاaل أqبلtu waan soo qaabilay raakiban xaalay anoo fuushan calىa ataanin dameer dameer baan fuushana waa ta dhadigee dameeraha ayaa ataan la yidhaah walxaal ana anigu yowma idin maalintaas qad naahaztu aan ku dhawaaday alixtilaama ixtilaam qaangaadh iyo buluuq baan kuba dhawaaday oo dee waa xajatulwadaac bay ahayd ikhtiyaasna dhowr iyo toban jir buu ahaa barhkood baa saddex iyo toban yidhi hadduu shan iyo tobanna waaba la yidhi oo axmed ibnu xambal iyo ay kuma tegeen oo dee saciid ibnu jubayr riwaayadiisa ay kuba sugnayd dee laba raajax yeelo bal aduu waktiga uu haatan qaangaad uu ahaa waktigii ama ku dhow ayuu bal masalan ayay ahayd xajkii xajatulwadaacna way ahayd walxaal rasuul ullahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam yusali wuu tukinaya dadka iminan mina meesha la yidhaaho ee mashaacirta iyo manaasigta xajka kaba mid ah ee dee waktina yoomu tarwiyana la joogo de waxa weeyaan habeenkaa laylata carafana loo hoydo marka dambena iyada iyadoo dee ay kaba adag tahay xukumku kii hore ay waajibba tahay waajibaadka xajka ay kaba mid tahay intaa jamaraadka la tuuranayo la joogo bal taas bay ahayd mawdica dee xaddiisa iyo ay umuurihiisa ay macruuf kolley dee magacuna laba siyood ama laba wej bay culimadu kolley kutubtooda inoogu soo naqliyeenoo in lafdigan minan la tadkiiriyo macnaa luqada carabeed la idhaaho waana kay u badan yihinba waa lafdi mudakara marka haddii la tadkiiriyo waxa weeyaan makaan carab ha u ahaado waxa weeyaan de waa kol mudakar iyo waa la tasriifinayaa san aan aqriyeyna weeye minan walow marka ay doorteen alif la qoraa inay xagga rasmi ahaan haboon tahay <coughs> waxaa kaloo ay soo naqliyaan in la ta'niisiyo dee iyadoo buqca ahaan iyo malaa wax loo jeedo laga dhigo laftigan inuu mu'anas iyo haddii la yidhaha la ta'niisiyo kollay dee calamnimo iyo taaniis baa ku wada kulmayo markaa sarfiga waa loo diidayaayo bimina ayaa la odhanaya lama tanwiininayo bimina calaa kulli xaalin dee se dee carabadan dadka iskaga yar shaa'ic noqotay ama xujaajta iyo dee kolkol dadka ama waxa weeyaan culimada ayo kol kol carabkooda oo muno oo kale muno iyada dee laftigaasi ma jiro mimtu damo ma laha <laughs> mimtu way kasrisan tahay magacu waa minan ama mina haba la yidhaaho iyadoo la tasriifin e iyadoo taaniisahaan la eegaye laakiin magacu muna maaha oo dee muna meesha lama yidhaha minan waxaana yidhaha barkood waxaa mina loo yihi waa lima yumna fiiha min adimaayo waa halkan dee hadyigii lagu qalayo kumayaalka hadyigaa meesha lagu qalo weeyaanoo dhiigga lagu daadinaya ayaaba mino loo yidhi oo laftiga dee waxa weeyaan min maniyin yumna oo kale dee waa manaa m yumna la daadinayo lagu shubaya raximkii baa macnuu ahaa waa lima yura min adima bal adigu halkaas bay ahayd rasuulki ilaahayna waa joogay dadkiina uu tukinayey markaa taasaan imi bu ihi wuxuu yihi famarartu waan maray bayna yaday safi oo markaa uu fuushanaa safka de waana safka hore un weeyaane ama safkii qeyb kaba mida weeye hortiisiiba anigoo hawshan dameertii aan maray fanazaltu markaasaan ka dhaadhacay fa arsaltu waan sii daayo o waan diray sii daayey alataana dameertii tartacu xaal ay daaqayso markaa dee wixii la daaqi kari lahay meelaha ka dhowaa iyadoo iska daaqaysa wadakaltu fi safi waan galay oo safkii ayaan soo galay oo salaadii baa dee dadkii la tukaday rasuulkii ilaahay tukinayay falam yunkir ma inkirin dalika arrinkaas oo maridda aan safka hortiisii aan maray waan u fuushanaa markaas iyo ficilkiisa bal calaya korkayga axadun axad cid iguma inkirin oo ama rasuulka ilaahay aba noqoto salawaat ullaahi wasalaamu calayh ama dadkii aba noqota cid iguma inkirin oo dee inkaar la-aantiina maxay keenayaan iqraar camalkiisaa lagu sugay inaan haddii camalkiisa ba'si ku suganya waa lagu inkiri lahaaye aan wax ba'si oo ku sugani jirin marida uu bacda safkiisa maray isagoo dameer fuushana salaadii dee bal matalan dadka aanay waxba u dhiman waa inaha xadiidka bal macnaha guud ee aan riwaayaatkiisa horta dhamaysano xadaثna xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهب qال أخbaranii يuنس عن بن شهاaب قال أخبرني cubaydاllahi bn cabdillahi bni cutbata ana cabdاllahi bni cabaasin akbarahu kolley sanadku marka la eego zuhriye intii ka dambeysay waaba kii hore un xagga hore un baa dee ay imaka isyar bedelay oo halkii imaam malik iyo imaka inooguma jiraan laakiin bal sanadkana uu kasii yar naasilsan yahayo ibnu shaab markii hore iyo muslim laba nin baa udhexeeyey imaka saddex baa udhexeeye raawiya haddaba wuxuu yihi iبن cabaas baa u waramay cubaydاللahi iبn cabdاللahi iبn cutbaة iبn mascuudin oo wuxuu ugu waramay akbara anahu aqbala inuu soo qaabilay waa rasuulkii ilaah iyo saxaabadiisu meel ay joogeen yasiiru xaal uu soconayo calىa ximaari dameer isagoo fuushan dee waxaana dameerkaasi ahaa imika halkan loogama jeedo kii mudakarka ahaa ee ataan buu ahaa sida laftiga hore inoogu sugan wa warasuulullahi walxaal ah rasuulullahi rasuulki ilaahi sala الlahu عalayhi wasalam qaa'imun uu taagan yahay oo yusalli uu tukanayo biminan mina isagoo dee halkaas mowdicaa jooga fii xajat اlwadaaci xajkii xajat اlwadaac yusalli binaasi xaal uu dadkii tukinayo qaala wuxuu uhi ibnu cabaas fasaara alximaaru dameerkii baa socday beyna yaday waanu fuushan yahay beyna yaday bacdi safi safka qeyb kaba mida waana safka hore hortiisa ayuu socday uma nazla canhu ibnu ibnu cabaas baa ka dhaadhacay dameerkii fasafa maca annaas dee waanu sii daayay ama dameertii markuu ka dhaadhacay dadkii baanu la galay salaadii oo safkiibuu soo galay xadaثna yaحyى بن yaحyى وcmr الناqd واسحاq بن ibrahيm عan iبn عuyaynةa عan الزهriي bhada الاسناadi qaala isnaadkii muxuu yahay waa can cubayd لlahi بn cabdالlahi بn cutbata عan iبn cabaas lakiin maxaa jira qaala wuxuu yihi waan eeg والنabiy slى الlahu عalيه waslم yuصلي bcarafata halkay halkii hore ka ahayd yuصلي bminan ayaa waxaa riwaayadan dhacday carafo ayuu markaa rasuulka ilaahay kuba sugnaa taas weeye kalley imaam nawowine raximah الlahu taعaalى wuxuu leeyahy huwa maxmul calى anahuma qadiyatani waana arrin baciida laba arrimood inay ahayd ayay ku xambaarantoo sidan u wada dhacay bay markaa tahay lakiin xadiidka makrajkiisu mid keliya weeye ruwaaduna intoodii badnayd dee qeyb bay yidhaaheen ibnu cuyeyna ayay riwaayadiisani tahay marka waxay leeyihin maa arrinku taas tacadudiye lafdigan ibnu cuyeyna ayaa shaad ah arrinku mina ayuu ahaa halkaasaanay ahayd laakiin carafay ahayd iyado oo markaa laba qadiya meye waa lafti shaadan waayo waa xadiis keliya oo makraj keliya leh haddii imaka laba riwaayo kala duwan oo laba sanadkalale dee sax bay ahaan layd ee xadiis makraj keliya leh riwaayadiisii qaybeede intoodii badnayd ay si yidhaaheen raawina uu markaasi isagu yihi riwaayadiisii baa shuduud lagaba dhigayaaye maaha in dee lagu xambaaray tacadud kolley imaam nawina waa arrimaha caynkan haddii ikhtilaaf saas yimaado oo umuura u yar badsado inuu kuba xambaaro طريقa igu dambeeye waaba kan xadaثna isحاq بن ibrahيm وcبد بن حmayd qال أخbarana cabdالرزاq qال أخbarana معmr عan الزهriي بhada الاسناad walam yadkur fiihi minhu walaa carafa isagoo eg hadda eg meesha waxaa yaalo uun oo sanadkaan aragnay markii horena malik baa ibnu shihaab kaba warinayey waa tii inoo horeysay dariiqii inoogu xigayna yunus ayaa ibnu shihaab kaba warinayay dariiqa saddexaadna ibnu cuyeyna zuhri ama ibnu shihaab kaba warinaya dariiqa afraadna macmar baa zuhri ka wariyo macnaha waxa weeyaan xadiidku waa xadiid zuhri warinayo cubaydillahi bn cabdillahi bn cutbata uu kaba warinayo cubaydillahina bn cabaas waxaan kalena waa asxaabtii iyo xertii zuhri weeye ayaa de adugu markaa xadiidka barhkood ay wadaagsadeen marka muxuu yihi eeg macmar markaa halka kuwii hore aynu soo aragnay mino ayuu rasuulka ilaahay ku tukanayay riwaayada ibnu cuyeynan yihi waa shaadna aan kusoo aragnay carafayen isaga mino iyo carafa uma sheegay laakiin muxuu yihi faqaala wuxuu yihi fii xajati lwadaaci aw yowma alfatx shaki baa riwaayadiisa dhacay macmar ibnu raashid xajaة الwadاع ama yوم الفتحi adugu waxa weeye shakigana اعtibaar ma laha arinku wuxuu ahaa in xajaة الwadاع buu ahaa shakigan ka dhacay mcmar بن rashidna laa yucawalu عalayhi oo waxaa looba imaka tacwiilanahayinba oo taas mine ayuu ugu yimi rasuulki ilaah dee fatxu maka ilaahay salawaat wasalaamu عaleyh waa joogay markii dambena xunayn iyo dagaal buu u baxay nus kuma jirin ma cumraysanahayn ma xaj ahayn markaa mina iyo carafatooda mama tegayn rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uma baxayn maka sida u joogu muddo joogay ayuu markii dambena xunayn iyo markuu ogaaday reer hawaasin iyo bal dee qolooyinkaa kale inay is urursanayaan ayuu xaggoodii u baxo dagaalkii baa dhacay markii dambena rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ee uu macaadameeyey xunayn iyo alaab dee markaa qaybintii sadiga iyo wixii oo dhan muddo joogu daaifna kasoo noqdayna inta habeennimo madow soo galay oo u cumraysan bu haddana kaa baxo salaad subaxna kuma gaadhin bal matalan waxaan leenahay waa laa yucawal ala ma cala shaki aladi waqaca min macmar isaga ee arrinku wuxuu ahaa xajatulwadaac buu ahaa meeshuna mino ayay ahayd <clears throat> xadiid kolley duruqdiisi waa inoo dhamaatay xadiidka halkana iyada inooguma sugna horta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sutradiisiiyo wax ku tacaluqsan iyada inooma sugna ama sutradiisii inuu sutra utukaniyo in kale lakiin xadiidka duruqdiisa qaarkood oo dee صaxiixa bukhaari iyo yusalii ilaa gayri jidaarin jidaar waxaan ahayn oo barhkood ay kuba xambaareen rasuulka ilaahay sutra markaa ka horeysayba inaanay jirin badna ay leeyihiin culimada jidaar unbuu meesha ka saaro dee meeshuna halkaa meel jidaar lamay ahayne laakiin canazadan rasuulka ilaahay u tukan jiray iyo waxyaalahan sutadad kaba dhigan jiray taas cibaaradu ma anfiyeyso rasuulka ilaahay waxa weeyaan taan marka waxaa meesha adigu jirta unoo xadiidka iyada inoogu sugan oo ay halkan kaba hadlaan bal imaamkii markaa u ay tukanayso imaamkii dee kolliga masjid yahayna gidaarkan ka horeeyaa sutro u ah haddii meel kalena kolley sutradii waa shay madluub oo aad laynooguba adkeeyey oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee salaadina maslaxadeedii u ah in kolleyna waa wax inoo soo socda oo iyadna ay noo socoto dee wala axaadiisteedu aanay halkan inooguba dhamayn ama kitaabkan keliyan hayno aanay inooguba dhamayn bal imaamka sutri u tukanayaye dadkii ma'muumiinta ahaa xaaladoodu maxay tahay horta mid weeyaan oo way isku waafaqsan yihiin culimadu ma'muumiintu iyagoon iyagu waxba dhigan kol hadday imaam ku daba tukanayaan inay sutro utukanayaan sutro way leeyihin sutra meeshii way jirtaa eh, lakiin sutradaasi ma sutrada imaamka iyaga sutro u ah oo taasun bay sutradoodu tahay mise imaamka naftiisa ayaa sutro oo dee sufuftiina iyagaa sutro isu noqonaya waa taasun kalaamka culimadiio lakiin horta waa waxay isku waafaqsan yihiin in dee sutradu ay dadkan ma'muumiintii ay sutro uba tukanayaan bukhaari oo kale raximah tacaala xadiidkan imika aan hayno isagu waana jaanibka usoo dhigtay cunaan buu dhigtayoo baabu sutraة اlimaami sutraة liman khalfahu waa cunwaankaas oo imaamka sutradiisu iyadaa sutra u ah cidda ka dambaysa oo ciddii ka dambaysa marka maamuumiintii iyaga waxa weeyaan dee sutray u tukanayaan sutradoodna waaba imaamkii waa taas u jasmiyey imaam nawawi raximah llahu tacaala waata xadiidkan markuu fawaa'idiisa tirinayo ama uu sheegayo u leeyahayba waxaa xadiidka kuba suganba ana sutrata alimaami sutrata liman khalfa waana saa dee cibaarada uu boorka bukhaari kaba fahmay waana ta aan leenahay waa mid way isku waafaqsan yihin laakiin xagga taxmiidu sutra un weeye arrinka xadiidka inoogu suganna horta waxa weeyaan bal inuu isagoo dee dameer fuushan soo hormaray bacda saf waa safka barhkiiya laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyo sutradiisi inuu kala dhex maray kol haddaan leenahay sutradii imaamkaa sutra u ah taas iyada laftiga xadiidka inooguma sugnaa arrin kalena way jirtaayoo dee bal dameertii markuu sii daayuu kaba dhaadhacay isagu safkii buu soo galaye iyadana xadiidkan kuma sugnaa bal wax keenaya ama halkan dee loo daliishan karo haddii bal maalan imaamkii ama jamaciiba uu saa u tukanayo jawaas ay banaan tahay inuu dadkii sufuftii la dhex mari karo oo dee kolada isdariya tahay halkan la iska dhex mari karo siay barhkood u waayo xadiidka taas safka hortiisii inuu maray waa ku sugan tahay dameerkuna waaba kaa daaqayo de kolley halkan uu daaqaya halkan ay ku sujuudayaan ma ahayn oo uu sii daayay oo kale in in almuruur bayna safayn iyo addukuul bayna safayn xadiidkan wax daliilo dee taa ugaba taasi iyada ma jirto horta oo xadiidkani taas ma keenayo walow dee bacdigood xagga maridan uu maray iyo inay dee taas ay tahay iyo jawaaskeed iyo taas bal xadiidka waxaan leeyahay wax dalaalay taas iguma sugna ee ta suganba waxa weeye maamuumkii sutro gaara lagama rabo imaamka sutradiisibaa usutro ah u sutro ah marka haddii de imaamki iyo sudbadiisa ay wax kala dhex maraan kolley taasi taaiir way ku leedahay imaamkii iyo ma'muumiintiiba oo haddii aan nidhaahno bal umuuraha inoo soo socdo dameerkii iyo aygii iyo bal umuurahaasi salaadii way burinayaan sida bacd alculamaa ay kuba tegeen walow kalaamkeedu taa inoo dambeeyo wixii axaadiidtaa kuba yimi iyo wixii bal yar caaridayayna ay inoo dambeeyaan taas aan nidhaahno imaamka sutradiisii wixii kala dhex maray kollay raad waxay ku yeelan haddaan nidhaahno sutrat limaami sutrat liman khalfa isagiiyo imaamkii oo kale taas way noqonaysaa lakiin haddii laba yidhaaho dee imaamkiiba iyaga sutro oosay bacdigood kuma tegeen ama safa safka ka horeeyuu sutro u yahay dee xukunkoodii wuxuu noqonayaa sutradoodan iyo iyaga wixii kala dhex maray inay taa kaba dunaato inay kaba dunaato bal insha allahu tacala iyadoo axaadiis inoo socon doonto lakiin bal oo inoo socon doonto tan leenahay waxa weeyaan waa xadiidkanta kusugan waa safka hortii ama qeyb kamida inuu maray dee waana ta aan leenahay sutradaa imaamkaa sutra uba ahayd kolley iyagiyo sutradoodii muu kala dhex marin lakiin dalaalo inoogu sugan ma jirto ruuxu inuu halkan iska soo geli karo de haddaanay furjo banaani jirin oo aan idhaahno xadiidkan un looma daliishanayo kal de taasaa sutra we waa la iska dhex mari karaa safkii oo taas oo kale iyadoon xaaja keenin iyadoon daruura keenin iyadoo meel banaan oo taasi aanay jirin xadiidkan wax dalaalo adigu bal in maal kale loo daliishada waa halkeed lakiin xadiidkan wax dalaalo taa tilmaamaya taa iyada inooguma sugna way bal axaadiistan kolley abwaabta way inoo socon doontaa bidn illahi tacala baabu manci maari beyna yaday اmusali wuxuu u baabaysan yahay mancintii la manceeye loo diid la diidayo ama la manceeye kii marayay ruuxa musaligaa hortiisa oo ruux hadduu tukanayo sutro uu samaysta weeye sutradiisiina uu ku dhow yahoon isaga aanu kaba durkin ee ciddii isagiiyo sutradiisaa kale dhex maraysay in la manceeyo ruuxu u aan u ogolaanayne uu iska joojinayo taas buu baabkeedii yahay iyo wixii kuba yimi <clears throat> xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخdري عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi إذا kاna haduu yahay أحadكم أحadkiin يصليi mid tukanaya oo uu saلاad uu tukanayo falaa yadac yaanu ka tegin falaa yadaci aanu kama tegin axadan axad yamuru maraya bayna yadayhi isaga hortiisa adigu dee waa sudro markuu u tukanayo axaadiida dambaa taa noo cadaynaysa isaga iyo sudradiisa wax kaleo dhex marayaanu ogolaanina ha iska joojiyo ha iskaba qabto waliyadra-hu ha daafico oo macnaa iska manciyo weeyo yaan hortiisa aanu soo marin ma sadaaca inta uu karayo oo inta uu karayo oo ujeeddadu hadda dee sa ugu fudud ishaaru iskaga joojin karaa hadduu ishaaroodii ku joogsan waayo gacantuu qabtaba isagoo iskaba qabta haddii uu taa xataa ku joogsan waayo riixidu iskaba riixo ama wixii kale kaba ziyaadsan waa umuuraha laakiin dee horta waa ashal alwujuuh ayaa dafcigiisu noqonaya fain abaa hadduu diido marid uu maro hortiisa un mooye wuu laadmiba waaye wuxuu ku adkaysta inuu soo maro isagiiyo sidradiisii kala dhex maro falyuqaatilu hala dagaalamo dagaalanku maaha dee inuu halka reerbudiya soo qaato ama silaax iyo waxyaalo ee waxa weeyaan un waa wixii dee isaga u suurtogelayu iskaga joojinaya weeye xataa dee arrinku hadduu tadawuro intaa ka batana waa shaygan shareecadu ay ufasaxayso falyuqaatilhu fainamaa huwa shaydaanu fainamaa huwa shaksigaasi ficilkaa laba imanaya ruuxii musalliga salaadiisii dee isagoo iyo sudradiisii kala dhex maraya weliba taa ku adkaysanaya ka joogsan waaye shaydaanu shaydaan weeye isagu shaydaan ba weeye xadiidka duruqdiisa horta aan wada gaadhno xadaثna شhaybان بن فروq qال xadaثna سlayman بن المغيرةi qال xadaثna بن هilaal yعnي بن yaعnي xmayda wuxuu ujeedaa xmayd بن hilaal qaala baynama wqti ana aniga iyo وصaaxiب li nin صaaxiibkay i natadaakaru xadiiثa xadiiث aan ka mudaakaroonayno xadiiث axaadiثii rasuulka kaa mida waana suurtagal inuu ahaa xadiidka sutrada iyo wixii kuba tacaluqsanaa walow xadiidkii de ay imaka halka nakiraysan yahay ani xadiidka waxan uu ku tacaluqsanaa aanay sheegin lakiin qariinada ayna tusaysa iyo taabicigan kale arrinkan uuba sheegay e annagoo xadiid isweydiinayna ka mudakaroonayna ayaa inta waktigaa qaala wuxuu ihi abu saalixin aلsamaanu ninka abu saalix kunyadiisu tahay ee tanna waa laqabkiisii ah ama waa xirfadiisii iyo shaqadiisii ah, asamaan de kuwan baa magaciisu asaan soo mare ana aniga uxadisika kuu waramaya ma wixii samictu aan maqlay min abi saciidin wara min arrinkay ka wada hadlayaan sutrad iyo bal ruuxan dee salaada horteeda adoo tukanayo kusoo jeedhaya iyo taas bay ahaydba waa daahirka xadiid kastan dee iyo hadalka kama fahmayno markaasuu yihi anaa kuu sheegaya wixii aan maqleen abu saciid alkhudri kaba maqleen kaba arkay weliba qaala wuxu uhi abu صaalح baynamaa waqti ana anugu maca abi saciidin abu saciid maciisa aan ahay yusalii xaal uu tukanaya yowma اljumucati maalin jumce ilaa shayin shay yasturhu asturaya min annaas eeg abu saciid jumca la joogaa waa maalin jumce masjidkii markaa waa buuxayo waa lagu badan yahayba sutruu samaystayoo shay asturaya ayuu xaggiisa uba tukanayey id waqtigaa jaa-a waxaa yimi rajulu nin baa yimi shaabun dhalinyaro ah oo min bani abi mucaydin reer abi mucayd ama ilmo abi mucayd aduu kaba mid ah ayaa yimi kolley abu mucayd waa ninkii dee kolley dhibta badnaa rasuulka ilaahi waqtigii salawaat ullaahi wasalaamu alayh maka intii la joogay cuqbat abi mucayd kaas weeye waa dad awlaadiisii kaba mid ahaa un dee isaga waa kii beder isagoo sabran ama la gacanta lagu hayo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh amre in laba dilo cuqbat bna abi mucayd haddaba waa dad awlaadiisii ahaydba weeye welid bna cuqbata bna abi mucayd nin saasoo asxaabtii rasuulka ka midi waa jiraa cuhmaanna xagga hooye ay kaba walaalo ahaayeen ninkaasi laakiin imaka halkan waktigan uu kaba cabirayo abu saalix joogay taabicigani marwaano mawaali uu ka ahaa madiina waa wakti dambe weeyaan markaa ninkaas waktigii rasuulkaba dee ninkaa roon ahaa bal waktigii cusmaan ciraaq ama qaybo kamida ah waali ka noqday waxa weeyaan waktigaa nin shaab lagu tiriya ma ahayn berhkood halkan haba soo dhigteen shaabna waa nin weyno dee kolley aada u weynun oo dhaafay unbuu waktigaa noqonayay waxaa suurtagala awlaadiisii ninkaa inuu mid kaba mida yahay taas welibana waxaaba la yidhaha markaa dabadeed khaasatan waktigii amiir اmuminiin cali bn abi alib iyo dee markii dambe mucaawiya qolooyinkaas ay khilaafkii iyo fidnadii ay timi isagu dagaaladii kamuu qeyb gelina jaziire meesha la yidhaaha ayuu degay oo waxaa la arkaa inaanu sooba noqon been waxa weya nin awlaadiisi kaba midan weye kol haddii shaab lagaba cabiray min bani abi mucaydin markaasu araada wuxuu doonay kaas an yajtaasa inuu gudbo beyn yadah abu saciid hortiisa waa sutrana uu tukanayey kale isagii sutradii kala dhex mar buu lahaa fadafaca fii naxriha laabtiisa intuu qabtu iskaba riixay oo adugu halkaa laabtiisii ayuu qabtay ama dhuntiisii markaasuu riixay fanadara ninkii shaabka ahaa ayaa hareeraadayey falam yajid ma helin masaakan meel uu maro ilaa bayna yaday abi saciidin halka abu saciid hortiisa mooye meelihii kale malaa waa la fadhiyaabo ama taasoo meel u banaan oo mari karoon halkaa ahayn muu helinba facaada haddana waa soo laabmay halkii buu doonay inuu maro fadafaca fii naxri abu markaa saciid isaguna laabtiisii dee dafcigu waabay noqon kartaa riixitii hore kaba xoog badan shuraxda muslim barhkood baan arkayo halkan iyagu dhigayayba fadarabahu bijumci yadi oo isagoo dee ama intuu tantoomiyo waxyaalaha te hore kaba adag kuba dhuftay oo kale adigu de ninkii haddana dib usug suga ayuu fadafaca fii naxri ashadda min adafcati lula dafcadii hore mid kaba daran ka xoog badan ayuu haddana abu saciid salaadiina waa iska tukanaya waa ku jira famathala waa istaagay ama waa intasaba weeye u ogmay weeyaan qaa'iman xaaliya isagoo taagan hagaag buu isu taagay ninka masaaq kale ma arko masra kale ma arko horta hagaag buu isu taagay lafdiga masalana kollay barhkood maulona soo naqliye ficilko facuulo lagaba cabire laakiin ka badani waa facale inu noqde kollayna mudaariciisu labadaba yamulu ama yafcuul unbuu kuba yimaada man axaba an ymsura lahu rijaalo waxa weya qiyaaman rasuulka ilah xadiiskiisi ninka jeclaada dadku inay isaga isu taagaan marka uu soo galo kale la isuba taago waa waciid dee yimi waa taas ninka jecele taa doonaya imtisaalku markaa ama maslad wuxuu noqonay ama masalada macnaa intasaba weyo waa istaagay oo qaa'iman xaaliyo isagoo taagan oo ujeedadu hagaag buu isu taagay weye marka muxuu sameeyey waana kan abu saciid uma ogolaanayo meeshaa inuu mare fanaala min abi saciid abi saciid buu caayey waa salaadiina waa ku jira صaxaabigii jaliilka ahaa naalad uu gaadhay o isd naala min cirdihi wey waa cirdigii abu saciid waa shatmi iyo sabi iyo adugu dee waxba ulama hadhina wixii uu isagu odhanayey buu yihi markaasu haddana muxuu sameeyey uma zaxma naas dadkii markii hore ah meelihii uu kasoo laabmay uu arkay meel la maro inaan ahayn halkii buu isku celiriyey wey oo dadkii manaha zaaxamahum wadaayaqahum oo si uu bal meel masrag buu samaystay uu maro isagoo dadkii celiiriyaya fakharaja uu baxay masaajkii buu kaba baxay intuu dadkii bal meel adigu dee dadkii uu cidhiidhyaday ayuu baxay oo masjidkii kaba baxay fadakala calaa marwan wuxuu galay marwan oo markaa dee waana isla reer oo dee waa qoladaa reer bani umaya bay isku wada yihiin waana waaligii madine madine markaa isaga waali kaba ahaa kolle waktigii mucaawiye ay noqonaysaa waktigaasuu isagu waali kaba ahaa fashaka ilayhi maa laqiya waa ninkii ayaa ashkatoonaya waa shaabkii wuxuu uga ashkatooday maa laqiya abu saciidna waa garanaya abu saciid wuxuu kala kulmay oo isaya saasuu igu sameeyey aabuu ashkato tegey wadakala qaala wuxuu yihi abu saalix baa odhanaya wadakala abu saciidin calaa marwaana markiu salaadii dhamaystay waa waaligii magaalada ayuu abu saciidna marwan usoo galay faqaala lahu marwanu marwan baa wuxuu ku yidhi malaka abu saciid buu la hadlayaa waxaa kuu sugnaaday muxuu yihi adiga iyo walidi akrika ninkan walaalkaa ah inankiisa ah ukhwadii islaamnimo weeye waana ka wen yahay markaa abu saciid adiyo ninkan dee waxa weeyaan adigu ibna akrika ama walaalkaa ah inankiisa ah maxaa idin dhex maray waa kaa ashkatoonaya ashkata u yimiye maxaa u yahay jaa waa yimi waa kan u cadaynaya shkuka isagoo kaaba ashkatoonaya kaa cabanaya wax kaa sheeganayuu yimi maxaa dhacay oo waxa idinka dhexeeya idin dhex maray muxuu yahay faqaala abu saciidin abu saciid ba wuxuu yihi isagoo u sheegay de wuxuu sameeyey oo isagoo salaad tukanaya inuu isku soo qaado isagiyo sudradiisa dhexdood uu celiyo haddana kaba joogsan waayey bal arrinkan dee ficilkan uu sameeyeyna daliilkeedii sheegaya ayaa wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalama yaqulu idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado ilaa shay-in shay yasturu asturaya min annaasi dadka kaba asturayo maha asturitaanku ka qarinayaba dadkii emanaa sutro u ah sutradii dee salaadee waaba waxaa yaree taakaya waxoogaa aya hadduu dhulkii kaba sareeyo balaad saasaba aanu lahayn waa sutro dadkii waa ka asturaya salaadiisii buu dhowrayaayo wixii dee ama shaydaankan doonaya inuu ka fasahaadiyo ama wixii ka nuqsaaminaya wixii baaba salaadiisii ilaalinaya xifdi ugaba tahay haddaba hadduu shay u tukado dadka ka asturaya kaba qarinaya ama ka asturaya sutro uga noqonayaan ujeeda faaraada uu doono axadun axad uu doono an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi isagoo hortiisa u dhaafo weeyaan isagoo haddaba waa sutradiisiiyo isaga udhaxeeyo weeye maaha wixii sutrada ka dambeeya shaqo kuma laho taa dee ma uma diidi karee falyadfac fii naxri laabtiis iyo taas dee waa adigu ha iska riixa weyo ha iskaba qabto waa inta uu karayo wixii dee kolba u suurtogelaya xataa dee isagoo san imaka oo kale darbi iyo waxba haba gaadha markuu joogsanba waaye fa inamaa hadduu diido oo intaa ku joogsan waayo falyuqaatilu hala dagaalamo fa inamaa huwa shaydaanu ruuxan dee ficilkiisani waa ficil shaydaan oo camalkiisan baaba camal shaydaan oo geed luqadaba wax kastoo madaxa oo dee maarid kastaba xataa kii dee basharka waa tan shayaadiin اlinsi waljini wixii bacduhum ilaa bacdin sukrif alqowla qurura bal markaa kan shaydaan اlinsi waa kan maaridka ee khabiidka ee kale ah isagaba shaydaan waa lagu idlaaqaya arrin kalena way jirtaayo dee inooga dambaysa xadiidka dambe inooguba iman oo ah inuu waa waxaan ku xambaaraya la socdo ee wehelinaya u shaydaan yahay waayo waxaa inoo dambaysa faina macahu اlqariin qariinkii baa la socda oo shaydaankiisiiba waxaan kusoo riixay oo waxaan oo dhan kale salaadii isagii intuu soo kaxaysay salaadiisa ugaba xumeeyo ayuu samaynayaa bal taas baana mudanba inaan kuma fasirno walow dee bal maala shaydaan shaydaan baa kuwa xambaaray waa saxba ama ficilkana ficil shaydaana mee qariin baa shaydaankii baaba la socda qariinkii baa la socda uga imanaysaa bal isagoo duruqdiisa ama qaybo kale ama dee axaadiis kale lamid ah yaanu xadiiskiisan ba ahaan xadiiskan ibn ah, waxa weeyaan abu saciid shaahid buu unoqonayaa saxaabi kalea warinaya noo dambeyso horta xadiiskata iyada inooguma sugani waxa weeyaan un ruuxii isagoo sutro uu tukanayay bal waayo laftiga xadiiskee dambe inooguma sugantay ilaa shayin yastiru min annaasi ruuxii sutro isagu samaystay sutradiisiina aan ka dheeraan ee u dhowaado in loo dhowaanayana baaba inooguma dambeysaa isagu taas ama horta waxa weeyaan ciddii isagiiyo sudradiisa dhex maraysay isagoo salaadii ku jira waa iska celinaya celintii waxay noqonaysaa ishaaro iyo horta asal alwujuub haddii ruuxaasi si kale ku joogsan waayo dee inuu fain abaa falyuqaatilu taas iyadii way banaananaysa hadday halkaa wax ka yimaadaanna bal haddii sharciga ufasaxay uu ogolaaday bal sharciga amray wax uga imanaya ma jiraan weeye laakiin de waa inay noqotay asal alwujuud saa'ilka oo kale si dee lagaba yeeli jirayoo isagoo ishaare kaga joogsanaya inuu ishaare wax ka badan ku sameeyo maaha isagoo dee iska joojin iyo riixintaa iskaga joogsanaya inuu dee wax ku dhufto iyo taas maaha ee bal waxa weeye kolbasta uu sahlan hadhow arrinku waa tadawuraya hadduu kolba isku soo qaado ama isaga lama dagaalamo ama arrintan kalaa imanayse laakiin jaanibkiisii markaa hadduu bal xuduuddii loo baneeyey ay tahay waktigeedii ay tahay oo ay halkaa wax kama yimaadaan laa qawada calayh bal dee wax isaga markaa looga raacayaa sharcan ma jirto dee markaan sharci ahaan eegno horta taas iyada waa mid welibana arrinka jiraa waxa weeyaan waxa taa leh ruuxaan isaga xaggiisa tafriid kaba iman waana arrin culimadu kolley iskuba waafaqsan yihin tafriidkii muxuu noqonayaa hadduu dee ruuxii isagoo meeshu ay dee dhulka aanu aaminkahayn cidi soo marta ay tahay isagu halkaa iska joogsadu sutro la-aan tukado isagaa tafriid xaggiisii kaba yimi isagaa xaggiisii kaba yimi bal dee haddii ruuxan say inoo dambaysa uu aasim yahay ruuxa ruux tukanayo hortiisa maraya isaga naftiisii dee isagoo firaya in lasoo maro aan sutradii samaysanin kolle qayb dee isagiiba dee isagiiba naftiisii dee jaanibkan ayuu sabab kuba yeelanaya bal waxaan leenahay hadduu tafriid xaggiisii kaba yimid taa isagii maba yeelanayo waxaa kaloo tafriidkiisii kaba mid noqonaysa isagoo sutra oo dee jidaarka sutro kaba dhiganayo halkaa ku tukanaya intaa dheer ay udhaxayso sutradiisi waa inuu udhawaado inuu ka tukan karo u ka sujuudi karo waa inay noqoto bal markaa taas oo kale hadday dee farqi udhaxeeya marka uu sujuudo waxoogaa yaroo kooban say noo dambaysa basi male laakiin inuu kaba durku kaba fogaado iyada taas rasuulka ilahi baana amruha udhawaada bu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal sutradiisaas oo kale waxaa kaloo halkan culimadu kolley ay soo naqliyaan iyagoo itifaaqaan usoo naqliyaan bal ruuxii kole haddii lagu yihi waad iska celin kartaa taasi waa adoo halkaagii taagan inay gacantaada gaarayso iskala celinayso adoo halkaa taagan ruux halkaa marayo inaad usoo socoto si aad isaga celiso de marka horeba adaa qaldanaa weeyaan sato taasna ma lihid oo socod loo soo socdo siad tila waan u celinayaa inaad ku dhawaatay adstiradaadii oo kale bal taas oo kalena arrin kale halkan culimadu soo naqliyaan ruuxii waaba ku dhaafay adigoo le xadiidkii baan ku camalfalaya intaad soo qabato dib uma soo celinaysad sababto waxa weeye celin dambe waa marid labaadeed adigu sabab unoqonayso kol haddii ku ahaa intaa uu ku joogo iska celi weeye laakiin ruux kusoo dhaafo ku dhaafay soo qabo oo haddana halkii baan ka celinayaa oo kale taasna culimada waana itifaaqood ruuxu inaanu yeelanahaynba weeyaan oo de waxaabay noqonaysaa isaga bacda salafa arrintaasa laga soo naqliya lakin kolley de culimada kale kumay waafaqin oo arrinku waxa weeyaan tan labaad baa muruur labaad noqonaysa waa muruur labaad oo isagi sab uu isagu keenayo ayay tan labaad noqonaysaa bal umuuraha weeye umuuraha halkan dee dhow halkana culimada ay noo dhigteen xadaثnي harun بن cabd للahi ومحamed بن rاafici qaala waxay yidhaaheen labadaasba xadaثna محamed بن ismاعيل بن abi fudaykin عan الضحاk بن cثman عan صدقة بن yasاr عan cabd للahi بن cmر أna rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وsلم qal anahu qaal kolley sanadka xadiidka walow dee axaadiث xoogaa ay hadhown haatan iska wadayo waxaa leeya de cidda aan dib inoogu soo noqonayn kolley in laisku baraarujiya mudane sadaqat ibnu yasaar hore umaynaan soo arag intan kitaabka soo haynay maynaan soo arag waana nin fiqo oo taabiciya ah, waa kan saxaabigan ibnu cumar kaba warinaya kolayna zuhri bay isku dabaqan yihiine laakiin kitaabka muslim xadiidkan aan hayno dee dariiqi talabaadna uu ku jiro un mooye wax mala macnaa hore umaynaan soo arag dibna inooguma soo noqonayo halkaasu weeye halkuu kuba sugan yaho kitaabka muslim kagaba sugan yahay xadiidkaa keliya ku leeyahay muslim أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ida qaala wuxuu yihi إida kana أحadكم يuصلي أحadkiin hadduu tukanayo falaa yadع أحadا yaanu ka tegin أحad ymuru bayna yaday yaanu dayn oo ujeedadu ama ogolaan waa hadduu sitro u tukanaye fain abaa hadduu diido falyuqaatilu faina macahu الqariina qariin baa la socdaba ujeedadu maciisa waxaa e qariinku kolley waa cidda la socotee saaxibka la ah ibnu aadamkii ama qariin shaydaanba xataa dee malaaigtana hasa dee lafta xadiid ku yimi inuu dee qariin kan leeyahay oo midna khayr buu amraya midna share isaga qariin waa la odhan karaa suusiyodina talkhiiska nihaaye kuma idhaahe waa shaydaan baa ah oo waxaan kuma xambaarayo maciisa oo la socdo xadaثna isxaaq بn ibrahim qala akbarana abu bakrin الxanafiy cabdاlkarim cabdالkبيr iبn cabdالmجيد waxaan filaya inaan soo aragnay qala xadaثna الضحاk بن cثman qala xadaثna صدقة بن يasاr qala samعtu بن cmر yqul ina rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qala bmثlه xadaثna yaحyى بن yaحyى qala qarأت عlى malik عan abi النضr عan msلم بn سعيid أna زayd بna khاld الجuhaniya ayaa arsalahu diray ilى abi juhaymin abu juhaym buu u diray abu jahilna waa ninkii cabdullahi ibn alxaris aynu hore usoo maray xadiidkii tayamumkaba aan kuba soo maray ninkaas weeye cabdullahi ibn xaris ibnu sima <coughs> sima yasaluhu xaal uu weydiinayo zayd oo saxaabiya abu jahil oo saxaabiya arrinkan de isagu ugaba cilmi roonaa ama uu rasuulka ka maqlay weydiinayay ninkana uu soo diray taabicigee busr bnu saciid la idhaaho wuxuu weydiinayay maada samica min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay muxuu kaba maqlay fi lmaari bayna yaday lmusali ruuxa isagu maraya ruuxa musaligaa hortiisa muxuu ka maqlay bal maxaa ruuxa waxa dembigiisa iyo umuuraha wuxuu ka maqlay buu weydiinayay qaala abu juhaymin wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi anigu hadduu ogyahay almaaru ka marayaa bayna yaday lmusalli ruuxaa tukanaya hortiisa ka maraya hadduu og yahay maada caleyhi waxaa korkiisa ah dee waxaa korkiisa ee dembiye weeye xadiidka bukhaari iyo muslim iyo kutubta kale dee masaaniid iyo kayrba intan baa inoogu sugan maada caleyhi e laakiin sida ibnu abi shayba oo kale maada caleyhi ayna alismi xagga dembiga weeyaan oo waxaan loo jeedaa waa dembi ujeedadu maritaankan uu marayo ee uu isagii kuba dhacay ama laba yimi waxaan ka dhalanaya dembiya hadduu og yahay weeye laakiin xadiidka laftigiisu saxiixeyn iyo keyrkiiba sidan buu kuba sugan yahayba kale waxaana la yidhaha dee cumdatulaxkaamkay dhacday mada caleyh min alismiya laakiin dee taasi oo cibaaradu ku moodsinaysa inuu bukhaariya muslim ugu sugan yahay lakiin arrinkuma aha taas waa san un min alismi nawi oo kale cabdulqadir rahawi arbiciinkiisa iyabuu utiiriya calaa kuli xaalin bukhaarina malaa rwa riwaayaadkiisa mid kaba mid ah adigu waa ruwaaddiisaan usheega riwaayaadkiisa maaha waa ruwaadda min kaba mid ah waa nin kushmihani la idhaaho bukhaari ma aha isagu dee dadkii ka wariyey kuwii kuxiga bal kuwii saddexaad ma kii labaad buu noqonaya frebr iyo dadkii kaba wariyey kushmihani ayay kitaabkiisa dhacda la idhaha nuskadiisa dhacday min alithme laakiin taasi waxay culimadu leeyihiin dee isagu nin raawiyun buu ahaa caalimo ma ahayn xaafidana ma ahayn oo iyadana taas wax maaha jira Eh, waxa weeyaan lakin macnuu waa kaas min alsm lakana waxa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan afartan inuu taagnaado ayaa khayra lahu mid uga khayr badan ahaan lahaydba min an yamura inuu maro beyna yadayhi bal waa ruuxa ee dadkeena taasi ay kuba badan tahay degdega iyo waxaasaa keenaya marka salaad laga baxo iyadoo dadka qaar masbuuqiintii iyo waxyaalaha ama kuwa ukacay joogaan oo la jiirayo ee ruuxa maraya ruux tukanayo hortiisa waxaan ka dhalanaya ficilkiisaase ismiya hadduu og yahay waxa isaga agu ka dooran lahaa weeye waxaa uga roonaan lahaydu wuxuu dooran lahaa inuu taagnaado afartan bal afartan inta ugu yar baan nidhaahna afartan cisho afartan saacadood la yidhaahna waa wakti dheeruun inuu taagnaado ayuu ka dooran lahaa marid uu maro macnaa waa maxay taagnidaa dheere uu taagnaanayo waa runoo jirkiisii dhibi way soo gaadhaysa inaad intaasun taagnaato saacada aada meel taagnaatay ana afartan ba xataa gaadhine laakiin dee cadaabka iyo dhibta adduunyo ayaa in kastaba ha weynaatee ka fudud wax labaal dhigana maaha dhibta aakhiro iyo cadaabka aakhira waxaana waxaa ka dhalanaya ismi cadaab aakhira ka dhalanaya marka wax kastoo addunye ku gaadha ama cadaab kastoo addunye kugu gaadha ayaa dee waa wax dhamaan kaasaa ka fudud ka sahlan in bal masalan dee cadaabkii aakhiro xataa cadaabka akhira wax kooban ba haba noqdo taasaa dee uu dooran lahaa inuu taagnaado intaas marka waana waciid aad iyo aad u adag baa meesha kuba sugan waana nahyi adag su sharax kugu sugan oo nahyu اlakid walwaciid shadiid bal markaa wuxuu tilmaamayaa maritaanka ruux musaliya hortiisa la maraya inay dembi kabiira tahay waayo dembi dee sagiira hadduu yahay waciidkani uma yimaadeen intaas muddadaa dheeroo uu taagnaadaa u dhaanta khaasatan waxa uu mudanayo taas lama yidhaahin marka waa inuu dembi kabiira ayahay calaamo kabiira weeyo tani waa waciid adag deba markaa taasna waxay tilmaamaysaa xaaraan inay tahay in la maro un ruuxii musalligaa hortiisa in la maro qaala abunadri waa ninkii kasii warinayey bsr ibnu saciid salim ayaa wuxuu yihi laa adri ma garanayo qaala inuu yihi arbaciina yowma aw shahran aw sanatan ujeedadu mid kastoo la yidhaahaba waa dhib dhow waa de arrin weyn iyo wiciidka weyn oo sugan yahay bal markaa inay afartan cisho tahay afartan maalmood tahay afartan bilood kutubta qaarkood baa waxaa dhacay de yaanay saxiixayn iyo keyrko adigu aanay dhicin be arbaciina khariifan oo kale marka waa afartan sinood afartan dayrood waa afartan sinoode adigu waa muddo dheerun macnuhuna waxa weeyaanun waxay tilmaamaysaa waa waciid adag iyo dembiga weyne kuba sugan marinta ruux tukanayo hortiisa la marayo xadaثna cabdاللahi بن hashim بn xayan alcabdiy qala xadaثna wakiع عan sufyaan عan salim abi النضr عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل waa diray إلى أبي جهيم أبي جهيم الأنصاaرية oo wuxuu isaguu diray bصri buu diraya waxaanu ku yihi mا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول maxaad مqشhay rasuulki ilaahoo leh de maanaha waa wax guudba waa xadiid kasta kama doonayo waa fi mari bayn ayadaiy musalli sida lafdiga hore inooguma sugan fadakara wuxuu sheegay macnaa xadiidi malikin xadiidkan malik macnihiisii unbuu sheegeen kala soo baxnay alaxaadiidii kolley sudrada iyo waxyaalahaasi weli way socdaan kada halkan sila gaadhsiiy o ka yar dib dhacay waxa tahay un kolley waxaa dee inoogu sugan imaka halkana waciid weyn iyo dignin adag oo bal jaanibka la isagaba dhigayo waxaa kaloo iyadna kolley jaanibka kol haddii dembigaasi kaba dhalanayo bal dadka iyagu tukanaya dee ruuxii masbuuqah isagu waaba isagu ikhtiyaarkiisii taasi ma aha waxa weeyaan ruuxii kale bal inuu firayay in hortiisa la maro inuu bal isagana dadkii si aan dembigani dhicin inta uu isagu taas iska ilaalin karo oo bal sutraha samayso ama meel uu isleeyay laga hortaadii lama marayabe meel banaan oo kolley dadka ay markaa dariiqay kaga baxayeen oo dee ay laga yaabo kolley ay ubaahanayaan inay hortiisii maraan ama ruuxii degdegeyda inuu marka horeba iskaba dhowro wayo ruuxii aan isagu dee masbuuq oo ragcada lagala horreeyo isagoo tukanayo markaa dadkii meesha ay ka dareereen oo halka ay ku banaanaatay aan ahayn xaaladiisu aan ahayn bal isagu dee meel dadkii bal arrinka ka ilaalin karaa isagina kaba ilaaliyo weye lakin de dadkiina waa xaaladoodi waa ka iyo dembigaa weyn baa kuwa sugan allah subحana wataعala alam subحaanaka allahuma